أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نكسر الحجرين سورة سورة الأحزاب حنمر إنها آيات الصدن إيو كوبات ورب سبحانه وتعالى لها اللي حافظك رسوله صلى الله عليه وسلم ورسولك قبوقي والنبي وإلهي ويري خيارتي يجب أولي هذا القوي الصعودة إلهي الله الله إياه وآيات كوريتي كان وحيهي مدي لكما عبد الدب rasuulka sallallahu alayhi wasalam hadallo xun iyo dhibaato iyo wixii aad samaysteen oo kale ku samaysay ducad lahal cadaab dhicfay waman midii mar yaqnut ateecda oo minkunna idinka idin ka mid ah lilaahi ilaahay kii ateecda warasuulihii rasuulkiisa ateecda oo watacmal samaysa saalixan camal wanaagsan nuutiha waan siinaynaa ajraha ajirkeedii baan siinaynaa marratayn dumarka kale ee caadiga ah ee rasuulka heesaskiisa aan ahayn way ka ajir damaanaysaa oo labada jir baa la siinay waactadnaa lahaa waxaan u diyaarinay risqan risqi oo kariiman wanaagsan oo jannay galaysa saasuu alla subxaana watacaala midii ilaahay adeecdo rasuulka adeecdo camalkana hagaajiysa ilaan ruuxu ruux uu u dhow yahay kuma badbaadowi oo ambiyada caruurtoodii ayaa ilaahay subxaana watacaala markay caasiyeen ilaahay cadaabowdi ee wuxuu meel ku gaaraa oo ilaahay darajadiisa dadkaa uu u dhow yahay ee wanaagsan darteed kor uu qaadaa markuu isagu fiican yaho camal wanaagsan sameeyo alla subxaana watacaala wuxuu yii tii sidaas samaysa milkiha ajraha maratayn sida cadaabkii loogu laalaabayay ee dadka kale ee caadiga uga cadaab badan tahay ayay ajirkana uga badnaanaysaayoo waactadnaa laha risqan kariiman risqi wanaagsan oo janno ahna waan u yaa nisaa annebiy haweenkii nabigo lastunna ma tihin ka axadin mid oo kale oo minannisaai dumarka ah dumarkaa caadigaha ah oo kale ma tihiin bu al initaqaysanna waa haddaad ilaahay ka cabsataan haddii kale waada ka hooseyna dadka caadigaha ah wey haddaad taqwo la timaadaan taqwada ayuu ruux meel ku gaaraaye alla subxaana watacala dumarka waad ka sarraysaan waa ka fadi badan tihiin ilaahay waa idinka jecel yahay waa ka darajo saraynaysaan maxaa yeele rasuulka sala allahu alay wasalam ayuu ilahay idin doonay inaad haween unoqotaan laakiin waa waxaasoo dhan goorma helaysaa intaqaysan falaa taqadacna marka haweenka caadigaha ah lamid ma tihiine falaa taqdacna ha jilcinina bilqowli hadalka fayatmaca oo markaa uu idin damco alladii kii fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa maradun jirada ku jira kaa haweenka jecel ee munaafaqa ee qalbigiisa uusa fiicnayn ayaa idin damcay tan haweenka rasuulka keliha kume wa haweenkao dhan inayna hadalka ragga u macaanaynin oo ragga qalbiga sidaa ilaahay sheege ka jiran ee xumaanta iyo zinada iyo jecel uusan markaa ka helin meel uu soo maro taasu ilaahay haweenka dhan amray oo culimada muslimiintu waxay dhaheen hadday xataa u dhalatay inay codkeedu dhuudhuuban yahay ragga caadiga ee ajnida markay la hadlayso way waaweyneysaa inay codkeedii xumaysa isku dayaysaa wey si aynan raggaas sida ilaahay sheegay subxaana wataala ilaahayga calimkaaga hooge uu sheegay ayna u damcin wey waqulna dhaha qawlan hadal macruufan ma aha markii saa laydin leeyahay waa la yidhi inaad dadka caydaan oo dadka habaartaan oo dadka fuxshi ku samaysaan ee hadalka idinka qurxinaya oo hadalka dadka u macaanaynaya haddana hadalka la soo raacaya ee jilicsan ee wakaas ee quruxsane sawdka noocaasa iska ilaaliya waa alla subxaanahu watacaala yaa nisaa annebiy lastunna ma tihin kaaxadin axad oo kale mid oo kale ma tihin oo mina nisaa dumarkaa kale caadiga haw haweenka lamid ma tihin ittaqaysan oo markaad ilahay ka cabsataan oo taqiyo noqotaan falaa takhdacnaa marka ha jilcinina bilqowli hadalka رجع أجانبك هذا الخوج العنين هو قرحنين وفيضمعه مركع طمع هذا الكين قرص درسي الذي كيف في قلبه مرض في قلبه كجر نايو شهواني جهايو منافق هايو فمان تجعلايو هذا الكدمر كإيجي مدوا بصيو هذا سوس كاس إذن دمعون وقلنا قولا معروفا هذا ونكسر خيرها وفروط وكفر حيبها وقرن قصر نادا دمر كدمر كأهل يا يعني. عن رسولك إلا والقدة أنا إيجا رأينا وين قدة يبان adag baa iyaga si gaara ah looga hadlay ila iyaga keliya gaar ah kuma hadalka la jilcinayo en la ogolanayn guryaha inay ku sugnaana waqarna sugnaada fii buyuutikuna guryihiina ku sugnaada guriga u bata waa aleh subxaana watacaala ilaa xaajo daruuro ah oo adag mooyeen ha iska bixina ha wareegina mar walba meelaha tagina waxaa dhibku hadda soo marray rasuulku sala allahu alay wasalam waxay ku dhaheen nabadbadi weeye waxa nafsiy oo warkaasa tocdaan baanoo gaajo goormay hadda haweentu si aan noqotaa saan horay usoo maray marka aan soo maraynay هم نقضاها الكوي ليس بالصفاعين أو أنت أنت حاجة قصتوي أو ترى هذا وحي مسيسي وحاكا السلام وحن وي وكا قرنا وحا سميسا ومركا أنت بحلو ودمر كرشا كيس وقريها كذا وقريها وحي على عضي قريها كلها كوية كتاي بوق هذا يدب كذا وأنت مبطو فشوك كذا بطا حمتي يا بلاي يا دمر يا انت راسه شكاية وحصاء راسه قريها وحصاء راسه دمر صور رمانه ba inta iyaga ninkii intaas haysanayn haddaa haweenka noocaasa bixitaan baan khayr kale oo badno markay guriga baxdaba se rasuulku yihi sala allahu alay wasalam shaydaan baa ragga kusoo jeeda oo dhabarka ka kora buyi rasuulku oo hunna xibaalu shaydaan buu rasuulku dhihi jir waa xarkaha shaydaanku uu ragga kusoo ugaaro wey marka saa darteed alla wuxuu subxaana guryaha badsada gurigiina ku sugna oo qarna sugnaada fii buyuutikuna guryihiina dhexwada walaa tabarajna oo sida rasuulkanu sheegay sala allahu alay slm gabadha guriga salaada ay ku tukato gudihiisa waa ka fiicantay deyrka ay ku tukato qolka ciyaalka iyo sahlanka ay ku tukato waxaa ka fadli badan kanay meesha la gaarka ku tukato masaajidka salaada ay ku tukato maxaa ka fadli badan gurigeeda ama deyrana waa meel salaada ku tukato mar kastoo ay gurigeeda basato khayrkeeda iyo sharkeedana ugu yaraan khayrkeeduna uu badanaya iyadu way badbaadaysaa dad badan baa ka badbaaday markaasaa darta ba alla subxana waqarna fii buyuutikuna guryihiina ku ekaada oo ku sugnaada walaa tabarajna habixina habarjo jaahiyati waa sida kuwii hore u bixi jireen quruxdiina ha muujineen oo markaad baxaysaan ilan bixitaanku inaan la basanin baa rabaa waa laga maarmaane alla wuxuu subxana wataala idinka xishoonay oo asturan oo sidaasaa baxa weeye sidii gaaladii ay u bixi jireen haweenkoodii ha u bixinu walaa tabarajna ha bixina oo idinka oo quruxdiini muujiyey oo hadda ha gabadhii lama ogolo oo waa xaaraan oo waa zino oo kale wiiy rasuulku sala allahu alay wasalam oo saddex jeer ku celiyey hadday cabaris mariso iyagoo jidhkeeda meel ka muuqdo oo cadar iyo waxa is oo mar ama jidhkeeda marsaday bacda fahiya zaaniya fahiya zaaniya fahiya zaaniya buu rasuulku saddex jeer ku celiyey sala allahu alay wasalam marka sida haweenkii jaahiliga ay yeeli jirin ha yeelina waa alig idinku haween waxaatan muslimiin aha oo ilaahay rumeeyey oo rasuulkiisa rumeeyey oo ilaahay amarkiisa qaata saa darteed idinkuna hafidoomen raggana hafidoomeene u baxa si asturan oo xeshood ku jiro oo jidhkiina dhan aad qariseen ee ha u bixina tabarjal jaahiliyat waa qimo salaata salaada oga oo toosiyey waatina zakaata zakada bixiyey waaticna allaha ilaahay ateeca warasuulahu inamaa yuriid allah haweenka rasuulka lala hadlay ilaahay wuxuu doonayaaun liyudhiba inuu baabiiyo cankum idinka xaggiina arrijsa inuu dunuubta idinka tirtiru ilaahay rabaa ahlalbeyti ya ahlalbeyti ahlbeytkii gurigii iyo guryihii rasuulka iyo hadalkii rasuulka alla wuxuu rabaa inuu dembiga idinka mayro wayuahirakum buu ilahay rabaa inuu idin dahiro tahiran dahiritaan إنما يريد الله إلهي يحدون إياه waxa saa iyo saa iyo saa saday leedin oo waxa sameeyay oo rasuulka dhaween oo kaasoo dumarka la mid midkiin hadalka saa waxaasoo dhan ilahay wuxuu ujeedaa inuu idinka dhaba meehe liyudhiba cankum rijsa inuu dembigiina ilaahay tagsiiyo ahl albeyti ya ahl albeyt ahlbeytkiyow ilahay wuxuu rabaa inuu dembiga idinka tirtiro wayutahirakum tathiira wadkurna xusa maa yutla waxaa la akrinaya fii buyuutikuna guryihiina oo min aayaati illahi aayadaha guryihiina intaa lagu akrinayo ku soo daya qur-aanku idinku idinku soo daya guryihiine akriya ale subaa badiya kalaamka ilaah xikmada oo rasuulka sunadiisaha badiya akhriskaas in allaha kaana ilaahay wuxuu ahday latiifan mid baadinka og wey khabiiran ilahay waa mid khabradiisu aada u badan tahay iyo cilmigiis min almuslimiin ragga muslimiinta walmuslimaat iyo dumarka muslimaadka والمؤمنين حق المؤمنين تاي إلهي رسولك كتاب كري والمؤمنات دمك يونا ساس وكلا والقانتين هو إلهي أتعي رسول كيس رقة والقانتات هو الدمر كهو إلهي رسول كاجع والصدقين هو رمت الشيء هذا القوضة هي فعل القوضية عقيدة أي رمت الشيء أو رقة والصدقات هو الدمر كهو يونا ساس وكلا والصابرين رقة الصبرو إلهي تعديث والنفط والنعبت وعلوسة كسر معاصرة نفط ويجعشها كسر قدرك إلهي إلهي وهو أكرانا kuwa ku sabra wasaabiraad kuwa dumarka iyaguna saasoo kala sameeyey waalkhaashiciina ragga khushuucda badan ilaahay u khushuuca subxaana watacaala hadaadkiisa u khushuuca qalbigoodu uu qoyan yahay ee markii ilaahay la xusuusiyo lagu dulaariyo kitaabkiisa khushuucayo waalkhaashicaad dumarka iyaguna saasoo kale ah waalmusaddiqiin kuwa sadaqaysiga badane ilaahay waxa uu siiyey aan saa ugu dhegin ee ilaahay dartii wax uga baxeeye waalmusadiqaad kuwa dumarka iyaguna sadaqada badan والصائمين كوا الصوم رجع والصائمات صوم كواجب كأي كسنة هذا والصائمات والدمر كوا الصوم والحافظين فروجهم وفرج ولا زينة كإلاليو ورجع يوال حافظات كوا الدمر كوا فرج ولا إلاليو وذاكرين الله كوا إله فسو رجع إن بدن وذاكرات كوا الدمر كوا صدق بدن إله فسيس وكبر إيه أعد الله الله إن قابتك الله جهة رجع الدمر هذا عليه سبحانه وتعالى وقدم بي وذاكرين الله كثيرا waxaasoo dhan waxaa ruuxa ufudaydiya islaamkii iyo iimaankii iyo daacada ilaahay iyo runta iyo sabirka iyo khushuucda iyo sadaqada iyo soomka iyo farjiga waxaasoo dhan waxaa u sahla waa dikriga ilahi subxana wa saa darteed buu aad iyo aad iyo aad rasuulku dadka ugu borin jiray aadna fadaaishiisa uga warramo o yidhi waa camalkan ugu khayr badan waa camalka ugu fudadana ugu khayr badan waa dadka ruuxa ugu horeeya ee darajadiisa ugu sarraysa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu ilaalin badany buu rasuulku sala allahu alay wasalam marka saa darta wixii oo dhan waxaa lagu khatamay wadaakirin laa kasiran wadaakiran ragga aad iyo aad xuskooda u badan xuska ama dikriga waxaa kow ka ah ilahay kalaamkiisa subxaana watacala qur-aanka intaa akhriya ninka intaa qur-aanka akhriya intii dad kale cid kale xusiga ilaahay xusay kitaabkiisu akrinaya adkaartiibu akrinaya wakaas dumarka iyaguna saas kale ah qalbigiibaa jilcaya qalbigiibaa noolanaya qalbigiibaa qoyaya qalbigiibaa nuuraya markii dikriga waxaas oo dhan marka ufudaanay intaa dadka laga helo ee rag iyo dumara أعد الله لهم إله وحود دياري مغفرة إن ذنوب صدى ضعفوه وأجرا عظيما أجر وين إلهي وينا وشاقي وحوين محمد ما يقول إلهي وينا كشاك وحوين بقى إلهي كتوب يا الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إنت قوة وصفات كاس وشاقي قوة لإلهي هين قدر سبحانه وتعالى هين أفضل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان أيضا وحيكسر دكتي زينب بنت جحش إيا ورالكات oo cabdillaah bin jaxsh ay dhigi jiray oo rasuulka sal allahu alay wasalam baa zayd maxaarisa ah oo mawlihiisaa isaga xoreeyey inuu aada u jeclaa oo rasuulka sala allahu alay wasalam xibu rasuulilahi la dhihi jiray markii laga warramayo ayuu u doonay eedadii baana dhashay markaasay diideenoo maxaa yeele addoon buu sooma labadoodii way diideen ilaahay subxaana watacaala aayaddan iyagu ku soo dejiye wy ay caam tahay sababtaasay kusoo degtay wamaa kaana uma ahaanin oo kama suurta gasha limuminin nin muminoo ilaahay iyo kitaabkiisa iyo rasuulka rumeeyey walaa muminatin gabar muminadah maba ka dhici kartaba idaa qada allaahu ilaahay markuu xukumo wa rasuuluhu warasuuluhu uu xukuma amran arin an yakuuna lahum inay u ahaato alkhiyaratu doorasho min amrihim amarkooda inay kala doortaan oo ilaahay isagoo subxaana watacaala wa xukumay oo rasuulkiisa ukumay inay waxaa ka fiirsadaan oo khiyaar yeeshaan oo hadday doonaan sameeyaan hadday doonaan iska daayaan maba ka dhici kartaba ruminabu ale subxana wataala ilahi rasuulka rumaysa markiiba samicna waatacna baa laga raba waman yacsi illaha ilaahay ruuxii caasiya oo amarkiisa khilaafa wa rasuulahu ruuxii khilaafa oo caasiya faqad dalla faqad xaqiiqe dalla wuu dhumay dalaalan dhumitaan mubiinan cadu ruuxaasi si cad oo shaki uusan ku jirin oo waadixabuu ilaahay kitaabkiisii iyo xaqii iyo jannadii u garmaray wamaa kaana uma haboono oo kama suurtagasho limu'minin nin mu'minahoo ilaahay iyo kitaabka iyo rasuulka rumeeyey walaa muminatin gabar muminaadaha idaa qada allaahu markuu ilaahay xukumo warasuuluhu markuu xukumo amran amar an yakuuna inuu ahaado maba dhici karto lahum iyaga dadka muminiintae raggiyo dumarka alkhiyaratu doorasho min amrima ay doortaan inay iyagu say jeclaayeen iyo ilaahay amarkiisii isbarbar dhigaan oo kay doonaan ay raacaan hadday ilaahay kiisa doonaan raacaan haddii kalena iyagu say rabeen ay raacaan maba dhici karto baa muslimaa kama dhici karto waman yacsi illahi warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiin واذكر حسن الله محمد إذ وقت تقول أدخلها للذيك أن عمل الله عليه لا ينعي وزين إلهي محمد قلنا على إيمان وفجيو فلان نمال إلهي قلنا عليه وأنعمت عليه أبناء ونعم صالح ريسو وقت أدخلها أمسك هايسو عليك دوش هذا دوجك وهوانت على هايسو واتق الله إلهينا كعبته هوانت على هفرن والتبخيق وقرين في نفسك النفس هذا ما شيء allahu ilaahay mubdihi uu daahirinayo shay mar walba muuqanayabaad naftaada ku qarinaysa watakhsha annaasa dadkaad ka cabsanayd wallaahu ilaahay baa axaqu xaq badan an takshaa inaad saa ka cabsato waa alle subxaanahu watacaala haddii rasuulka wax loo qarinayo bay dhihi jireen saxaabadii halkaana loo qarinaa waa la canaantay zaynaba bintu jaxshi oon soo maray oo uu eedadii dhashay oo mooyihiisii uu u doonay isagoo ugu khudbeeyey ayay heshiin waayeen markaasuu sidaa ilaahay sheegay dhihi jira haweenta haysa markaasuu rasuulka la tashadoo dhofsanaya sheekhay waa xidayna lahayd oo gabar fiican shay khayr badan aad iyo aad laakiin waxay gabar kulul ilaahay muxuu u sheegay subxaana watacaala inuu isagoo guursan doono oo ilaahay u guurin doono marka taa weyatu ilaah ilahay wataksha naa ee watukfi fii nafsi inay azwaajiisa kamid noqon doonto sibayna noqotay marka muxuu ka maqay ila wiilkiisi baa la dhihi jira waa kan soo maray zayd ibn maxamed baa loo yaqaan wiilkiisii gabadhiisii ama haweentii uu furay uu guurtay in la dhaho buu rasuulka ka cabsanaya sal la ala dacayaad ay halkaa furaan munaafiqiinta iyo waxaa qalbiga ka jira markaasuu isaga oo ilaahay u sheegay inuu guursanayo oo uu zayd furi doono iyo mar walba wuxuu furahaa haweentaada iska haysow xilligaa dadka ugu waran bu alla subxaana watacaala waxba lagu qarin maayo wadkur xusid wakti taqooro aad kulahay liladii kii ancama allahu calayhi ilaahay uu iimaanka iyo islaamka iyo tawfiiqda ugu nicmay wa ancamta calayhi adna aad ugu nicmaysay xoraynta maxaad kulahayd amsig calayka hayso zawjaka haweentaada hayso wataqi illaha baad ku lahay ilaahay ka cabso wa tukfi waad qarinaysa nabiyllahi maxamed oo fii nafsik maa shay oo allah ilahay mugdihi uu muujinayo wataksha naasa dadkaad ka cabsanaysa hadalladooda iyo wakaa wiilkiisa gabadhiisii waxaasaad ka baqaysa wallahu ilahay baa xaqu xaq badan an takshaa inaad ka cabso faamaa waktigii qadaa uu gutay zaydun zayd minhaa gabadha zaynaba ah wa dalan xaajadiisa markuu haweenka dhito oo ilaahay qadarkiisa weli ma lahayn zaynaba radiallahu canha ilaahay baa u guuriya subxaana watacaala likay laa yakuuna waxaan kuu guurinay oon saa u yeelay likay laa yakuuna saynan u noqonin cala muminiina muminiinta dushooda xarajun ciriiri fi aswaaji adciyaahim kuwii wiilasha looga dhigi jiray loogu yeeri jiray haweenkay furaan markay guursadaan si dadka muminiintaan ciiri udhicin adaa lagugu bilaayo alla subxaana watacaala hadda roo kale maxay ku samayn rasuulkiibaa ka baxsan wey oo munaafiqiin ay daba gashay gabadhiisi wiilkiisii u guursaday waka waka marka alla subxaana watacaala maadaama oo aad tahay muraayadii iyo qaa'idkii iyo ummadda nabigeedii adaa arrintaa lagu bilaabay si dadka kaleo dhan ay uga fudaato ayna cid dambe loo dhalaacinin wey hadduu saas sameeyo hadduu rabbi subxaana watacaala kaaga waddo kaaga dhigay laguu daydo oo laguu maro likay laa yakuun waxaan kugu guurinay ba alla yidhi subxaana watacaala likay laa yakuuna sayna u noqonin cala lmuminiina muminiinta dushooda xaaladun sayna ciriiri u noqonin fii aswaaji adciyaahim haweenkii kuwii loogu yeeri jiray ee abaadhaleen dhihi jiray haweenkooda guursigoodii wey idaa qadaw minhunna waa kuwa adciyadeeda markay ka gudtaan sida zayd oo kale wadaran dantoodii oo intay furaan ay guursadaan kuwii la dhihi jiray abaadhalay sayna ciriiri iyo u noqonin arrintaas adaa lagugu bilaabay wa kaana wuxuu aday amrullaahi mafcuula ilaahay amarkiisu waa la fuliya amarka ilahi subxana qadarka ilahay wuxuu saakram wuu fulaya saasuu ilaahay qadaray ma kaana calayni markaasaa ah. wixii munaafiqiinta wixii waa sheegaya iyo ilaahay subxaana wa tacaala radeewi ما كان معهن على النبي مرة دوشة من حرج عريري فيما فرض الله له إلهي وحي أبنيه وحي إلهي وحي علي مرة دوشة عريري كما قالوا حرج إيه ذنب إيه ما هوي إلهي بقى وحي علي سبحانه أبنيه كان لو يري جوادي سنة قرصه إلهي بقى على إسلام تفري ما كان معهن على النبي من حرج عريري معه فيما فرض الله وحي إلهي وحي علي له النبي سنة الله هذه سنة الله وسنة إلهي إني أنبياء هوان قبض وسنة إلهي في الذين كوي دحوا الله السنة يدخلوا التبي من قول هراء أنبياء إله وهذا النبي داوود وقال بقال بقال sulaymaan nabi nabiyullaahi sulaymaan oo uu dhalay saddex boqol oo kale uu qabay haweenka ilaahay dadka kale wuxuu soo banaanay buu u baneeyey marka alle subxaana watacala wuxuu yihi guurkaa badan gaalo iyo munaafiqiin iyo yahuuda waxay dhihi jireen dan kale iyo wax kale ma jecle waxaa weeye waa haween guursiga iska jeclay intaas oo ah inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ninkii loogu yeeray gabadhii sii guursado inuu guurka badsado oo dumar uusan ilaahay ragga u banayn u baneeyo waa sunnatullahi wadda ilaah fi ladiina kuwii dhexdooday waddo ahayd iyo sunne khalow min qabl kuwii isaga horkii tegay weeye oo ambiyadii ilaahay wa kaana amrullahi qadaran ilahay amarkiisa waxaa qadaran qadaro maqduuran la qadaray aladiina kuwii yuballiquuna gaarsiinayay risaalaat illaahi ilaahay subxaana watacaala risaaladiisa diinta ilahay dadka dadka gaadhsiiyey wayakhshawnahu ilahay ka cabsanay walaa yakhshawna aan ka cabsanin axadan cid ila allaha ilaahay mooyeen wakafaa waxaa ku filan bilaahi baa ilahay ilaahay baa ugu filan kuwa xasiiban xisaabu ilaahay baa subxaana watacaala ugu filan inuu acmaashooda og la xisaabtamo ma ilahay wuxuu ammaanayaa diinta ilahay subxana dadka ugu yeelow shaydaanka iyo wadaya dadka uga yeelee xaqa iyo kitaabka iyo sunada iyo jannada iyo ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa iyo aacada ilaahay marka dadka ugu yeera wuxuu subxaana watacaala ka warramaya oo ilaahay aladiina kuwii yuballaquuna risaalaati illaahi ilaahay risaaladiisa wuxuu ilaahay soo ambiyada u soo dhiibay ee dadka gaarsiiya uu yidhi ee diinta ilahay ee kitaabka ee sunnada kuwa dadka gaarsiinayo wayakhshawnahu ilaahay ka cabsanayo walaa yakhshawna axaddan aan cid ka cabsanayn ila allah ilaahay mooyeen wakafaa waxaa ku filan bilaahi xasiiban ilaalin ilaahay baa ugu filan inuu kuwa ilaaliyo ilaahay baa ugu filan subxaana wataala acmaashooda inuu yahay xisaabo oo ajir badan siiyo maa kaana muxamedun maxamed maaha abaa axadin min rijaalikum waa idin kale gabadhiisa wiilkiisa gabadhii uu furay uu guursade alla wuxuu yihi wiil dhale ma jogo adduunka ma kaana ma maxamedun abaa axadin أحد آبيه ومن رجالكم رجينا أهو مدوا أبوه مره ولكن رسول الله عندنا أبوه مره ولكن رسول الله ورسول الله وخاتم النبيين النبيين كل وقت وقدا بيو وكان الله إلهي فعلا بكل شيء شيء والبعاليما إلهي وحول بوغيه لكن إذنك وحموه رب الذين قواديسا رسول ويل كيسا قوادي مد ويل أهو مره يا أيها الذين آمنوا ilaah iyo nabiga dadkii rumeeyey udkurullaha ilaahay xusa dikran kaiira xus badan inuu wax weyn yahay oo ilaahay subxaana watacaala uu ruuxa ku ilaaliyo oo ilaahay ugu jilciyo wax kasta oo ruuxa ku cusub ayuu rabbi subana darteed ayuu rabbi subxana watacaala amarkan siiyey dadka ilaahay iyo rasuulka rumeeye alla wuxuu yidhi adkaarta badiy digriga ilaahay subxaana watacaala badi wasabixuuhu ilaahay nazaha بكرة تنقلن كواري وعصيا نقلن كذب لا ولا وقتي فضل قبضان يا صلاة الصلاة يا صلاة عصرها إلهي سبحانه وتعالى ولي بحسكي ستيب بدي وتصبيح ربضي هو إلهي الذي كيوي يصلي عليكم إن انقصها لي صلاة من حيث وأن حريسوي إلهي سبحانه وتعالى وكإذن حريسوي إذن كفت لنا إذن أماني إذن حسي idinku salinay idin ammaanay idin xusay وملائكته وإذن كسر لنا سويدين دعي ساوي صلاة ملائكته وادعوا إله الجنة قيل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتم ومن صلاح من هذا وكوة إله الشاك ملائكة بإذن دعي هذا المؤمنين تروا إلهي وإذن كسر لنا وإذن أمان إلهي سبحانه وتعالى إذن محرس ليخرجكم إلهي وإذن كسر لنا وإذن كنا حارسا ليخرجكم سوء إذن كساروا من الظلمات الملوية إلى النور إفتين كان إذن كساروا مقدق سوء إذن kufriga munaafiqnimada qalbiga madoobaaday inuu subxaana idin nuuro buu raba ilaahay xaqiisa aragtaan cilmi iyo khayr iyo diin ka buuxin saas rabbi subxaana watacaala rabaabo liyukhrijakum ilahay wuxuu idinku salinaya oo malaa'igta idinku ducaynaysa malaigta duceeda waa la aqbalaaye ilaahayna uu idinku salinaya idinku naxariisanao idin ammaanaya liyukhrijakum min adulumaat ilaahay fi jahliga idinka saara mugdiga jahliga soo idinka saar mugdiga shirkiga iyo shakiga iyo shuhubada soo idinka saaro ila nuuri nuurka iimaanka iyo cilmiga soo idinku saaro ilahay wuxuu rabaa inaad cilmiga barataan inaad ilahay subxaana watacaala garataan qalbiga inuu ilahay idiin nuuro iyo carabka iyo meel walba wa kaana ilaahay wuxuu ahday bilmuminiina dadka muminiinta ah raxiima mid u badan wey ilahay subxaana watacaala taxiyatuhum salaamtooda yowma maalinta yalqownuhu ilahay alla kumaan salaam ilahay baa salaamay ملائكة السماوات والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم سلام قولا من رب الرحيم سينا وصعد إلهي السلام ملائكة السلام إلهي السلام ما أنت إلهي لكم ميانا الجنة والجلال الله سبحانه وتعالى وحوي وحيسكو السلام يا سلام سلام من أدونك أن نقان مثل يستوي قيامة لسكو السلام إلهي لكو السلام ملائكة لكو السلام إلهي لكو السلام تحيتهم سلام طول يوم يلقونه مالك إلهي لكم مان سلام وي وعد اللهم ilaahay wuu diyaariya dadka muminiinta ajran kariima ajir aada iyo aada u wanaagsan oo jannaha buu ilahay u diyaariya yaa ayuha nabiyu nabiganow ina anagu arsalnaaka waan ku soo diray shaahidan xaalaa tahay markhaatigu ummadeennan yaa markhaati ku furaya rasuulka sala allahu alay wasalam ummadaha kaleo dhanna inagaa markhaati ku noqonayn waa mubashiran xaalaa tahay bishaareey kitaabka hadda saa dadka islaamka ee muminiinta ilahay ilaahay ka cabsada ugu bishaaraynaya isagaa ina soo gaari axaadiidkiisa bishaarada uu dadka muminiinta u bishaaraynayo maxaa ka badan maxaa ka badan wanadiiran xaalatay digi yaad u digaysaa ilaahay dadka caasiyo cadaab ilahay baad uga dig adigoo sifaadkaale baan ku soo diray bu alla subxaana watacaala shaahidan markhaati wamubashiran bishaareeya ruux kastoo mumina inuu bishaarayso waxa ilahay ajirsa ilaahay subxaana watacaala wanadiiran inaad u digto dadka caasiyo wey ilaahay wadaaciyan baan ku daray xaalaatay yeer ilallahi ilaahay diintiisa dadka ugu yeeha biidni ilahay baana ku idmay ilahay baa subxaana watacaala ku yidhi dadka ugu yeer xaqa iyo jannada iyo diinta ugu yeer wasilaajin xaalaatay istiin muniiran ifayo finance baatay iyo nalka weyn oo halba dadka tusay xaqa tusay wadada jannada tusay tan u biyaaminaya oo ka gudadahay adigoo sifaad baan ku daray daaciyan xaalaatay ilallahi ilahay xaggiisa midadka ugu yeer idinihii ilahay idankiisa dadka ugu yeedha wasiraajan xaalaa tahay faynuus iyo nal muniiran oo aad u ifbadan wabashir ilmuminiina buu alla subxana watacala muminiinta u bashaare amarkaa rabbi uu rasuulka sala allahu alay wasalam waa xadiidka dad akhrida waxaad arkaysaa bashaarooyinka rasuulku ugu bishaaranaya dadka maxaa ka badan bianna lahum waxaad ugu bishaaray saad u sheegtaa bianna lahum inay leeyihiin min allahi ilaahay xaggiisa fadlan kabiira inay fadli weyn ilahay agtiisa ku leeyihiin dad muminina saa u sheegay bu ale subxaana watacaala siay iimaanka iyo khayrka usii ugu sii dhegaan u jeclaadaan jannada ilaahay subxaana watacaala u dalbaan walaa tubdici lkaafiriina gaalada haateecin waalmunaafiqiina haateecin wadacadaahum dhibaatadoodana kasii jeetoo ka tag watawakal cala allah ilahayna tala saar ilaahay subxaana wataala taladaa udhiib wakafaa billaahi ilaahay baa kuugu filan wakiilan xifdin إلهي باكو حفظنا إيه خاطع حدنا الشرق وإسكا إلهي هدنا لبكو كثي جيسوا عليه سبحانه وتعالى ولا تدعي الكافرين هاتع وها أي ربان هكيين بالله سبحانه وتعالى والمنافقين هاتع ودع ذهم لبا صوابنا كدتغو كثي جيسوا حدنا وتوكل على الله إلهي ترسى وكفى بالله وكيلا إلهي إلهي لنكو غفلون يا أيها الذين آمنوا إلهي إيا النبي dadka rumeeyow idaa nakaxtum lmuminaat xukunkan halkan aayad iyo halkan suurad ilahay ku sheegay subxaana watacaala suuraddan sida ubay ibnu kacab radiallahu canhu wa uu sheegay waxay ahayd suurad suurat lbaqara leeg xadiis saxiixa ah w suurat lbaqara leeg iyagoo baqara leeg baan akrin jiray maantana dee intay leeg tahay baqara markii toban loo dhigo meeshadoo kale laga yaaba inay markaasa wuxuu yihi waxaan akrin jiray aayad ku jirta oo washaykhu washaykhuukatu إذا زنيا فرجموهما نكالا من الله والله هذا كجرتي وهذا هذا الرجم وقرآن كان كجري هذا إلى جلدات كلها صورة نور عن كسوم لكن آيات هذا الله كالا يكون جرتو لكن واجب تايو ولا نسقي تلاويه لكن حكم كذب الجوب هذا سن أخرين جري وكجرت صورة مركز أحكام هذا هل كان إلهي كل شيء صورة كذب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات قبلها مؤمنات كامركز قوستان ثم طلقتمهن أطفرتان من قبل أن تمسهن إذن كون تعوانون فودي ولا مهري ولا فرعيون لو دوان فما لكم عليهن دشورة كمالهذين من عدة تروى تعتدون على ترسطان وحوى يراتي عداها ملك قوادي ولا مهرسي ولا فرعي هذينك إيا مالك إيا ساعدها وننك لا تسجور سنة ومركي أن لو دوانون عدة مالك وعدة هذا إلهي وكتاب كيسا كشري سبحانه وتعالى سورة البقرة سورة الطلاق ما أهل كشري ملويتان مركبة وحلال روح الدونا قرساني ومركان لو دوانين ما دام إساءة مركز سمتعهن كبدا وحسية مال سي وسرحهن فصحة صراحا فصحتان جيدا قرصا عداك كمره لي مركز دقائق ويتجي سعيدة دون wax tiro haba yaraatee hataa habeen ha noqoto maalin ha noqoto oo ilaahay hataa saacad ma tirsanayso oo dhima saacaddaa joog yaa ayuha nebiyu nabiganow ina anagu axlalnaa waan xalaaleen laka adiga aswaajaka haweenkaaga allaasi haweenka oo aatayta ujuubahuna meherka aatay wa malakad yamiinuka midbay midigtaadu milkado addoontaan oon ku xalan oo mimaa afaalaw caleyka wixii ilahay gaalada uu kaaga soo celiyey wa banaata camika waxaan ku xalanay adeerada gabdhahay dhaleen وبنات عماتك إيدها قبلها إليه وبنات خالك أبطيها قبله الله وبنات خالاتك حواليتها قبلها إليه الله تقوى سهاجرنا معك كلت الجلود وامرأة هوانا وانكوحا مؤمنة ومؤمنة إن وهذا هديه بيه نفسها نفسها للنبي هديه بيه إن أراد وحضور دون واجبكم هي النبي أن يستحق أن يقول خالفة كان لك على جار قوتها من دون المؤمن كان على جار قوتها سوى قالوا كله ولا جماعة هوان بأن نقول أنه إليه نفسه haba yaraatee wax meherha iyo wax markhaatiha iyo wax weri iyo uma baahna markaasay haweentiisa noqonaysa hadalka ay tiri lakin maxay ku xidhan tahay hadduu nabigu yeelo oo dhahowaanku yeelo khaalisatan laka aday tani gaarka ugu tahay min bilmuminiin ragga muminiintaas oo qad calimnaa waan ognahay maa faradnaa waxaan qadaray calayhim dadka muminiinta ah oo fii aswaajihim haweenkooda intaan uqadaray oo loo baneey waa loogiyo waa afar wey waa malakad aymaanahunna ilahi wuxuu yidhi waa u banayn haweenkaad addoommada haddaad doonto intaad doonto abu ka dhigo toban iyo labaatan iyo iyo xad malow laakiin haweenka xortaa afar baan u qadaray bu alla subxaana watacaala likay laa yakuuna calayka xaraj axlalnaa laka waxaasaan ku xaalanay iyo maanaa kugu xidhin xad ayuu alla subxaana watacaala likay laa yakuuna sayna u calayka dushaada xarajun ciriir si aada dhanka uga celiyeen hagga haweenka ilahi wuxuu yidhi waan kuu furay xataa boqol laguma dhihin gaarsiye inta adugu doonto wa kaana allahu kafuura raxiima ilaahay waa mid dhaafa oo naxariista wey yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka baan kuu xaalana allatii aatayta ujuurahun haweenka aad meherka siisay meherkood wamaa malkad yamiinukana waan ku xaala waxay midigtaada mulkeeda oo mima afaa allahu calayka wixii ilahay kuu soo celiyo gaalada aad hesheen addoommada wabanaata camika baan kuu xalaalanay adeerkaa gabdhaha dhalay wabanaata camaadka eedada gabdhaha dhashay wabanaata khaalika abtiga gabadhu dhalay wabanaata khaalatika hawayaraha gabdhaha dhaleen Allah si kuwa sahajarna macaka mid reer baadiya laguma ogolo wali waa kun kula soo jiro wamraatana waan ku xaalana mu'minatan mu'minada waa in wahada haday hibaysa naftaha lin nabi هذا النفط هذا النبي قد يسوي هذا النفط يوان كسيه سراب وخلاص وكاسة وحول بكل شيء خالصة لك الثاني هذا يقال قوت إن أراد النبي an yastankax hadduu nabiga doono wy sala allahu alay wasalam waan ku ebayadiin ku noqon mayso miduu rasuulka ku guursaday waa hadduu dhaho waan ku yeer khaalisatan laka aday gaar kugu tahay min duuni muminiin qad calimnaa waanu ognahay ba alla yidhi maa faradnaa wixii aan u qadaray calayhim ragga muminiinta dushooda oo fii azwaajihim haweenkooda intaan u banaynay waan u qadaray waa malakat aymaanahumna waan u xalaalanay ba alla yidhi ma imin toomin ku ilahi wuxuu yidhi waxaan kuu fasaxan adiga oo لكي لا يكون سنة ونقل عليك النبي الله يحدث على حرج الحريري وكان الله غفور الرحيم ترجي من تشاء ترجي دب عدو من تشاء ومتع دون ومنهن حوانك على وتوي وتسود ويتن إليك حقا لغسود وين من تشاء ومتع دون وما يستغيت متع ضلبته أو من عجلت قوية التغيسيها فهجنها عليك دوش على الدم معه ذلك سلاسة أدنى الدو أنت قرأ inay raalli noqdaan oy qabowdaan acyunuhum indhahood walaa yaxzanna oyna murgin wayardayna ay raalli noqdaan bimaa aataytuhunna waxaad sisay kulluhuna dhammaantiin wallahu ilaah yaclamu ogya maa fii quluubikum ragga haddaatiin waxa qalbigiina ku jiro aad adugu ka mid tahay nabiyullahi maxamedow inaad haweenka qaybtooda qaybta kale ka jeceshiin saasuu ilahay ogyahay saasuna rasuulku ah sala allahu alay wasalam saa darteed baa rasuulka inaga waajibka inoogu tahay haweenka inaan u qaybin oon u sinno ma ku ahayn nagadan ilahay ku sheeg wakaana allahu caliiman xaliima لا فصل بعلاقة قفة ترجي من تشاء حوانك كوه لي النفط إلا أن إلهي وحوجي إن على ذا النبي حدود دون رسول الدب والسقاد إلى رسول الله أنا كبوس والعين دون وترجي من تشاء وتساوي وتوي إليك مركب على أخباري ساوى على قفة فاقر على قفة لي وصير تنلوب بليها إيها رسول صلى الله عليه وسلم سبا أنه وقال واجب كمان حوانك إنه أقعي اليوم أو أسلم سنة دو هذين وقد لك تعقل هذين دو طلب وقد لقد إلهي كم واجب sagaal ayaa haweenkiisa xortaha u badnaayeen oo waxay ku soo gaaray sagaal bay u badnaayeen xorta marka rabbi subxaana watacaala ma uusan ku waajibinin qaybin ee waxaa la yidhi midaad doonto intaad doonto ka maqno taad doonto intaad doonto la joog waajib kuguma qaybintu iyadoo saasa haddana rasuulku sal allahu alay wasalam waa u qaybin jiray turji dib baad u dhigaysaa man tashaa midaad doonto oo minhunna haweenkaa kamida watuu soo dhawaysanoo intaad doontaad la joobaysaa wey ilayka xaggaada usoo dhaway man tashaa midaad doonto waman ibtaqayta midii aad dalabto oo miman cazalta kuwaad fogaysee kuwa hadda go-aansatay inaadan bil u tegin laba bilood saddex bilood toban bay dib baad u dhigto waad ka fogays haddana waxaad niyadii ama qasadkii noocaasa waad ka noqota waxaad go-aansatay inaad soo dhaweysato oo u tag falaa junaaha calayk dembi ma ahaw saa doonta khiyaar baad leed alla subxana wa taala wuxuu daalika sidaasaa adnaa dhow an taqara cuyuun markay ogaadaan rasulka sala lah ala sl ilahay inuusan waajib kaga dhigin qaybinta dee lagu qabsan mahayo oo markii uu mid inta doona la joogo dhihi mahayaan waad igu xadgudubtay iyadoo hadda saa tahay haddana rasuulka sala allahu alay wasalam mid walba ta kale intuu sii siiyey markay sidaa ogaadaan iyo rasulku sal lahu alay slam khiyaarka inuu saa u sameeyey marka raalli bay noqonayaan arrintaas rasuulku sal lahu alay wasalam jacaylka ay jecel yihiin baa sii badanaya inuu rasulku sal la ala adaala u samay isagoo ilahay uu ku waajibinin dalika sidaasaa adnaa dhowe an taqara acyunuhuna oo walaa yaxzanna ayna murgin markay ogaadaan ilahay inuu khiyaar siiyey dee murgi maysa midii in badan laga maqnaayo oo tirsan maysa in caddaa hadlaan wayarbayna inay raalli ku noqdaan saasaa dhow bimaa aataytumuna wixii aad ula timaado kulluhuna dhammaan haddaad u qaybiso oodan u kala badan iyo haddaad u kala badayso labadoo raalli ku noqon maxaa yeelay waa gabadh muslimadoo ilaahay inuu sidan u baneeyey ogaanaysaa wallahu yaclam maa fii quluubikum ilahay wuxuu ogyahay waxa qalbigiina ku jira oo kala jacaylka dumarka wa kaana allahu caliiman xaliima ilahay waa cilmi badani waa dulqaad badni laa yaxilu xalaal maha laka adiga annisaau dumarka من بعد سغالك كذب الله تعالى من بعد قوة لسيس في كذب أوها آه، يا إن حلالك أزواجك الله تعالى وامرك يمينك مما فعله بناتك عند قوة لسيس قوة أنا هين لقوم أقل لكن يعني وحلو بليه هي سغالك كذب لقوم أقلوه محونا إلهي أو أبال بي مركي ضمان تطلهان لو أكي خيارك لسيولي هذا دونتان وإنسيد دين إياه لنك دونتان hadaad ilaah iyo rasuulka doonaysaanna dee waxsaa raalli ku nool markaasay dhammaantood ilaah iyo rasuulka doorteen iyo aakharo markaasa ilahi subxaana watacaala wuxuu ku jazeeyey in la dhoo markaas ixsaan ugu sameeyo intaa ku ekow laakiin caaisha iyo umusalamiya waxay dhihi jireen ma dhaman ilaa ilaahay uu xalaaleeyey xalaal looga dhigo intuu doono uu ilaahay u baneey laa yaxilu laka xalaal kumoo nabi maxamedow an nisaa dumar min bacdi kun kadib ولا أن تبدلنا حالكم إن تبدلت بهن قوة من أزواج هوان كلا إن تكون بدلت من تنفر تمت كلا بوس تطاقش ولو أعجبك وقوة عن قوة عن هذا كياب جيان حسن نقر قول حتى ضيئات كل قرى سنات مت قوة عن كمية إن تطور تمت كلا بوس كلا يمسوا بينك إلا ما مالك يمينك واحد الله الضمال أمر قعنتها بالمتكلمة الله يو حد مد وكان الله إلهي وفوعد على كل شيء شيكة كل شيء رقيبا إلى عليم إلهي ما وفل بإله سبحانه وتعالى acmaashiina idinka makhluuq oo dhan ilahay baa raqiiba ilahay baa ilaaliya og ilaalinaya yaa ayuha aladiina aamanu aayadanna sida xadiidka saxiixeenka ku sugan waxay soo degtay arooskii uu rasuulku sala allahu alay slam aroostay gabadha zaynab bintu jaxshan soo maray markuu rasuulku sala allahu alay slm aroostay oo anas baa weynaya xadiidka weliimada u yeelay أي رجع كفر السن قولي رسولك مركز صبحا وصون نقضة بحا صون نقضة بحا صون نقضة هذا رسول صلى الله عليه وسلم قلنا بصلاة إلهي بس سبحانه وتعالى رسولك وخشوك بالنائم ممنوعيوي وسود الجاهد صلصة سكدودك يا أيها الذين آمنوا ذبك إلهي يا نبيك سمعيه لا تدخلوها الجريمة ويبتن نبي قريها النبيك إلا إن يدها لكم إلا إذن أدمن مويه حق قالين إلا طعام حنسا إلا إذن كو أدمن قريها صوبالك ولا مويه idmo guryaha soogalkooda mooye hayra naadiriina xaalaatin kuwa sugayo kayrkood ilaahu raashinka bislaadkiisa xataa haddii laydin yeerabo alla iyo raashinku uusan diyaar ahayn ha soo gelin waa inay cuntadu taallo ay diyaar tahay ma la ogolo haddii kale oo xalaalinima oo hayra naadiriina ilaahu bislaadkiisa idinkoo sugaya kayrkood xaalaadkiisa هكوسي من الجوري راشينك بسلات كيف هو دوك صار إيمان الجوري وين لك قاعد ولكن إذا دعيت مكة ليدين وولي راشينك وديار ينتاد سؤاشان بسرية يفتخل الصواق للجوري فإذا دعمت مقال عنطان فانتشروا فافع وكبح الجوري وفيرجع هذا الصمريا عيده كزود اسكفر إساشاك إساقب صلت مركي فقهر يحيك الله ربحه مركا ورغي يالسجن بالي بسلات تيثة مركا أفكى مركي لا يقال وكما الله قشره هلا صواق فإذا دعمتم مركا تلاشينك العنطان فانتشروا الجوري كبحة ولا مستعنسينة حالتين كووه الشنية لحديثي sheeko ha sheekaysana waa laydin guriga ha ku sheekaysana rasuulka marka inta cuntaan ma ha sheekaysanin ma banaan walaa mustanisiina xaalatihiin kuwo weeshanaya kayrkood lixadiiin sheeko sheekaha weeshaninoo ha sheekaysanin weelaysu noqonoo ila roogela duna carayda intaad fadhiisataan laba iyo saddex iyo saddex nin baa fadhiisatay ha ku sheekaysana guriga nabiga ina daalikum kiina inaad saar samaysaan oo rasuulka gurigiisa ka fadhiisataan oo ku sheekaysataan oo cuntada ku sugtaan bislaadkeedii kaana wuxuu aada yuudi nabiya nabiga mid dhaway fayastaxyi minkum nabigu uu idinka xishoonaya xaggiina والله إلهي بان لا يستعي ما حق حاجة كحشونينه وكا واجب كايدن صارف وإذن كحرما إن أطاع يشام وإذا سألتمهن حوانك مركز سؤالان إنسان هو رسولك يقول كلام مطاعا على فسألون السؤاشا من وراء حجاب يقع أصرون أصر قداش يقول إن كأصرون مريا قبض وكأصر أن إذن جركود إذن مقلم سؤال واحد ذلك في الناس أظهروا طاهر يمضلا لقلوبكم قلبين إنا يران دمر كي يدينكم إساركموا ودمر كجركود أيضا إذن مقلم ساسا ظاهر يمضلا لقلوبكم وقلوبهن إيانا ساسا قلوب طلعوا الظاهر يمضلا إنا تكرا أسرنتي مركز صغر لا يسمحك دلو الشركة بضاني zinada iyo fitanta iyo xishood barida baa badanaysa shaydaankii inuu labada inuu dhex gala badanaysa laakiin haddii la kala asturan yihin oo lais arkayn oo wakaas oo aan isku meel la fadhin khayrkii baa badanaysa naxariista ilahi baa badanaysa malaa'ig baa meeshaa ku badanaysa haddii kale soomahu zinadii iyo fitantii iyo xishoodkii oo baadba iyo dadkii oo kharima iyo weceladii ayaa badanaysa saa darteed dumarka حيث نحقينا وأنه سبحانه وتعالى كلا أفترناد وما كان لكم إذن مبنانو أن تؤذوا رسول الله رسولك إلهينا بالتان ولا أن تنكحوا إلى الجوستان إذن مبنانا أزواجه هوين كيسا من بعده بعد موتي أما بعد طلاقه أبدا ولقين مدقوا سنكرتان هدوه مدوا فرأيه مدوا قدمت أنتم إن ذلكم كينا كان وفاضل عند الله عظيما رسول صلى الله عليه وسلم هوين كيسا إلا جوستان إلهي أنكيسا ودنب وين وقالوا روح اسمه دوري الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم هواره يا قلي جري قرصد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا هالقرين بيوت النبي نبي قريه إلا أن يذن إن لا يذن عدم قريه سوقل كي سموا ينلكم منين إلا تعامل الله يذن كويد مسكة لو مصر وقالك الثاني وين انتصع غير الناظرين حالاتين كوسوية غير كود إناه راشيك بسلاتك راشيك بسلاتك قريه كوسوية وهالقرين راشيكم بسلاتك ولكن إذا دعيت مركز الذين يروا الله إذا راشيك وبثليه تدخلوا قرية فوقل فإذا دعنت مركز الذين قعنتان فانتشروا قرية قبع ولا مستانسين حرائتين كوه شنية لحديث شاك إيه، مستانسين كوه شنية غير كذا غير من ناظرين الذي تعرفون ولا مستانسين كوه شنية غير كذا لحديث شاك قرية كشاك كثان إن ذلكم كينا إن صايا يشان وجرج نبي يتكفر يتطاوت كلاش كيتان كانوا هذا يدين نبي من دبي فيستعي منكم وينكح شوني والله إله لا يستعي من الحق حق إلهي كما حشور إنه إذين شاك وإذا سألتمهن أو أنك عدد سؤالي كان متاعا على فاسألوهن سؤالا من وراء حجاب حجاب قداش إيغو إذن كأبصران وقرصان هوانك وحسؤالا ذلكم كينا يا هوانك يدينكم كالعسلنتين أفضل القلوب هذه كلا شيطان أي اللي بقلبك هاجين مركز الجراء وحقوق عيش لبدا الروح إن روح الروح كلا وجعله إنه زينادي هلكا سور دوات أسباب كذا إنه فرن أي دواني adas baa la yidhi inaad dumarka kala asturantihiin ood kala fogtihiin ayaa adhar ila quluubikum ragga haddaatihiin wa quluubihinna iyo dumarka qalbigooda saasa daahirinaad ku jirtaawe in shaydaanka uusan qalbigii meel uu ka soo gala helin saasaa alla subxaana watacaala ku jirtaawe wamaa kaana lakum idinma bannaan antudu rasuulallah inaad dhibtaan walaa an tankiba inaad guursataan azwaajahu min bacdii gadaashi abaddan weligii weligii ina dalikum kaana cind allahi cadiima in tubduu haddaad qarisaan haddaad muujisaan shayan oo tukfuwa amaad qarsataan فإن الله كان بكل شيء عليم واسكم مثل إلهي أكتب الإسلام وحي الدنيا هم نقضيه وح شره أو وح خيرها إلهي وأبي هذا المجلسان إلهي وأبي اسكم مثل سواء منكم من أصر القوم ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وصار بالنهار واسكم مثل لا جناح ذنب معه لا وانت ولا يكون حجابات وإسكراء الصفات قال لك وأن سبحانه وتعالى لقد بابين حد العرض أيوه قال كان يقول شيء لا جناح عليهن haweenka dushooda dami maaha fii aabaahina haddoodaena iska afarin walaa abnaahina wiilkay dhashay walaa ikhwaanihina walaalahood gayaan uma walaa abnaa ikhwaanihin wiilasha ay walaalahooda wiilkay sii dhaleen waa wiilka iyo walaa abnaa akhawaatihin wiilka habareerta ufta walaashada walaa nisaa'ihina iyo dumarka mu'minaadka haw oo haweenka hataa kuwa gaalada aha horeyna waanu soo marray iska xijaabaysaa haweenka gaalada haweenkan muslimaadka iyo wiilashan iyo kuwan ilaahay sheegay wixii ninka laga saray meel walba tusi dee eh, raggaa kale meelaha erkaynin bay arki karaan lakin iyaga tufi mayso walaa ma kad eh, haweenku ilahay la hadlayaay ninka addoonka idin had leedihiin iska asturi maysaan isagan oo sida raggaasoo kale ajniga isaga astur wattaqiin allah ilaahay ka cabsado amarkiisa qaata ayaa raggi dumarkii alle ku yidhi in allaha ilaahay kaana wuxuu ada calaa kulli shayin shahiid ilaahay shay walba waa u goobjoog oo wuu og yahay wuu arkayaa xaadir wey ilahay subxana wataala laa junaaxa dami maa calayhina haweenka dushooda fii aabaa'ihina aabbayaalkood haddii ayna iska asturin oon iska xijaabin walaa abnaa'ihina wiilkay dhashay walaa ikhwaanihina walaalkeedii la dhashay walaa abnaa'i ikhwaanihina wiilkay eedada u tahay walaa abnaa'i akhawaatihina wiilkay habaryarta u tahay walaa nisaa'ihina dumarka mu'minaadkaa walaa markada imaanihuna ragga iyagu leeyihiin addoommada wah wattaqiina allah in allaha kaana calaa kulli shayin xasiib shahiid إن الله إلهي وملائكته يا ملائكته يصلون على النبي nabiga ku saliyaano waa kan soo maray ilahay salligiisa subxaana wataala waa naxariis wey ilaahay subxaana watacaala inuu u naxariiso malaa'igta salligeeduna waa duco wey ilaahay iyo malaa'igtiisuba rasuulkay ku saliyaan yaa ayuha aladiina aamanuu ilahay iyo nabiga dadka rumeeyey wasalluu calayh ku saliya rasuulka wasallimuu salaama tasliiman salaamu ma la kala reeba salaada iyo salaamta wey ilan ilaahay baa labaduba amray subxaana watacaala oo marar bay waajibtahay inta kaloo dhanna fadli weyn weyn weyn ayaa lagu hela قال انت فهموا لو كتاب لن كقوري فوائد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وله انتفع اذا وكشك هيا لها الهي وروح الدعاء كذا اقبال كمتها مثلا الدعاء سنه صلى الله عليه بالله marka la khatimo ducadii la dhameey ilaahay subhanahu wa ta'ala ee rabtawixii inuu ku siiyo ku ajiibo waa lagu khatima salliga ilaahay subhanahu wa ta'ala ducada uu ajiibay يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي إلهي يا ملائكته والنبي كصليا ملائكة رسولك أنت ود عينيا إلهي سبحانه وتعالى أنت رسولك أيون حريصنا يا أو أمانا يا أو درجات كيف فرق علي يا أيها الذين آمنوا مثل إلهي أن ملائكة قدر علي أو بدي صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه نبي كصلي أو سلم تسليما إن الذين كوا يؤذون الله إلهي دبي أمر كيس خلافان كل دبي nahyiga oo la yimaadaan kuwa ku dhibay warasuulahu kuwa rasuulka dhibay oo carabka ku dhibay oo ficilka ku dhibay oo khilaafka ku dhibay ay khilaafayaan lacanahum allah ilaahay baa lacanay fi dunya walaakhira ilaahay baa adduun iyo aakhiraba lacanad ku dhuftoon naxariista ka fogeeyo ruuxa ilaahi iyo rasuulkiisa dhib ilaahay subxaana watacaala dee lama dhibi karo hadal iyo qowl iyo ficil waa ruuxa caasiyow gidido wey amarkiisa inuu qaato nahyiga inuu ka had rasuulka sala allahu alay wasalam de markuu noolaa carabkaa lagu dhibi jiray oo munaafiqiinta ku dhibi jiray marka uu dhintayna waxaa lagu dhibayaa in rasuulka la khilaafo hadaad sunadiisi rasuulka khilaafto waad dhiftay hadaad amarkiisa qaadan waya rasuulka waad dhiftay alla subxaana wataala wuxuu yihi kuwa sidaa yeela lacanahum allahu baa lacanaday fi dunya waalaakhirati waacadda lahum ilahay wuu diyaariyey dadka ilaah iyo rasuulka dhiba cadaaban muhiinan cadaab aad u duleeyow waladiina kuwa yuduuna dhibay almuminiina waalmuminaat bikayri maktasabow iyagoon shaqaysan wax lagu dhibow maruu ruuxii de in la dhibo kasbaday baa jira wajazaau sayiatin sayiatin ruuxu wuxuu kugu yiri waad ku dhihi karta wuxuu kugu sameeyey oo gacan qaada waad ku samayn karta dembina kuma intii keliya hadad ku samaysa bu rasuulku almustabaani maa qaala facala lbaadi minhumaa bu rasuulku hadday laba iscaayaan wuxuu dusha saaranya dembigii halkaa ka dhashay xadiis saxiixa wey kii bilaabo wax adiga ku saaran ma jiro khaain hadduu ruux kugu dhowtay laha khaain wax ku saaran male haba yaraatay wax dembi ah maleedin isagaa wixii oo dhan qaaday tuug buu ku yiri markaasaa tuug ku tiri wixii oo dhan abaad isagaa qaadayo wuxuu ku yiri intii haddaadan dhaafin rasuulku wuxuu yidhi maa lam yatacadda almadluum kan la dumiya hadduusan ka badin waxaa ka fiican oo ilaahay subxaana watacaala uu xaggiisa kaga soo diraya malaa'igku difaac haddaad shib iskaga tiraahdo laakiin waa ku banaan saa ilaahay uu sheegay rasuulku sala allahu alay slam axaadiis badan uu ku sheegay marka isagoon ruuxan kasbanin wax lagu dhib oon ku dulmin oon waxba kuu geysan haddaad iska dhigto oo ficil ku dhib oo qof ku dhib oo cirdigiisi wax yeesho oo maalkiisii ku dhibto inaad wax ka yeesho alla subxaana watacala waxaas ka warramay waladiina yuminuuna almu'miniina waalmu'minaat ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadkaa kuwa dhiba biqayri maktasoo iyagoon dhibkaas mudanin wey oon kasbanin wax loo dhibow faqad ixtamaluu buhtaanan dadkaas waxay xambaareen buhtaanan been abuur iyo wa itman dembi oo mubiinan cadu ka war hadduu dilo wey ruuxa muminkaa naftiisa gooy kaasi dee yaa weylah wey waan yaqtul mu'minan waciidka adag baa dusha saar mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidan fiiha waxaad carab ku dhifto buu khatarka aad ku sugan tahay oo ilaahay subxaana watacala waxaad qaaday dembi weyn oo mubiinho cad buhtaan waxaad lala waleerabaad samayn rasuulku sala allahu alay wasalam ruuxa islaamka in wax laga sheega say u weyntahay ribada uu ilaahay yidhi anaa la dagaalamay ruuxa sameeya وحيري وحي أكل بحضاء اثنين وسبعين بابا فالضبات إلى الله باب وحديث صحيح حسنة في صحيح أي رواض أكل بحض في رواضنا والذنب أنت عليك إلهي وإلهي سبحانه وتعالى يا أيها الأمر فقل له ولروا ما بقي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله حتى عن صنعه في رواضة كتجن أو في رواضة قاعتان وقاعدة إلهي إذا نبدأ قال ديار قروب إلهي سبحانه إذا اسكد فعلا هل كاسي ديارتوي دم أنتو ليه رسول صلى الله عليه وسلم uu ka baxay ما عسى toddobaatan iyo الله كان أقوها سيدين dambigiisa مثل أن يأتي الرجل أمه وانه يدي كجيش أي رسول صلى الله عليه وسلم وإن أربع رباوي ربا الله هو إن تضباطا إلا الله إرد الرجل المسلم كو إسلامه وحلق الشيء كورا وحشي قيري أيها الكاقاري أوه محا قوز وحدي صحيح هو يدي ننصى قوز يا رسول صلى الله عليه وسلم كاكورا روحي جيب يسيب أدونك لا سيب ودني ku dhibta gacan ama carab ku dhibto ama maal ka dhibto buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam hooyadii ruxtay buu ka dambi oo kaasaa ugu fudud toddobaatan iyo labada baab waxaa ugu fudud in hooyadii u tag waxaana ugu weyn buu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam ruux islaama wax laga sheego la dhibow carabka lagu dhibo kee waladiina yu'minuuna kuwa dhibaya almu'miniina waalmu'minaat bikayri maktasabu iyagoo oon kasbanin kasadkoodii kayrkii iyaga oon dee wax dhibaataha ku samaynin oon ku dulmin ruuxii iska dhiba oo maalka inuu ka qaato ku dhib oo inuu naftiisii wax oo dhaawac gaarsiiye oo eh, ku dhiba oo inuu cirdigiisii wax ka sheego oo xanta ku dhiba faqad ixtamalu buhtaanan bay xambaareen iyo waitman mubiina yaa ayuha nebiy nabigana qul waxaad ku tidhahdaan liazwaajika haweenkaaga wa banaatika gabdhahaaga wa nisaailmuminiina muminiinta haweenka ay qabaan yudniina waxaad ku tidhaahdaa saariciya calayhina dushooda saa gaarsiiy min jalaabiibihim dharkooda jalbaabka odhahe asurkae aan khafiifka ahayne weyne jirkii oo dhan qarinayo dharkaas kusii daaya dushiina ku dhooho kor kaga soo daaya hoos soo daaji daalika sidaasoo inay jirkooda asiraan oy dharkaa jalbaabkooda ku asiraan ayaa adnaa dhow an yucrafna in la garto inay cafiifaad yihiin haday gabadho dirackaasoo lugaha banaysoo luqunta banaysoo waka ilaahayna subxaana watacaala ilaalin mahay shaydaanul insi oo dhanna wuu dabagalaya nin walba uu ogaanaya inaynan ahayn way balaayo tahayoo waka kii boobi kara iyo kii hadal sida orgigu ridaysay ogoleysa ku ogolaysiin kara iyo maal iyo nin walbaa damcayo laakiin hadduu arko gabadha asurano ilaahay subxaana watacaala ka cabsanaysaoo jidhkeedii waa la garanayaa waa laga fogaanaya ilahayna wuu xifdinaya subxaana watacaala ilahayna wuu ilaalinaya subxaana watacaala oo شادين انت يجين بكير عنك ذلك إن الجلباب كقاتان با أدنى لو أن يعرفنا إن لقرت إن يهين قبل مؤمنات هو فعل الزيادة يقرن كايو أنا قوني وي فلا يدين مكة وليه مهي شياطين تقليه ما يسب منافقين تقليه هو الفساق الزيادة جعلها ليه مهيان وكان الله غفورا رحيما ilaahay waa mid dunuubta dhafoo naxariista oo wixii dee intaa ka horreeyo amarka ilaahay iyo intaynu ogaani intayn caadalkaasi u dano kuwii aan amarka rabbi qaadan ilahay wuu ka dhaafaya dembigay sameeyeen lakiin iyagoo ilaahay aayaadkiisa soo degeen midii amarka rabbi qaadan weyda de waxaa weeye ilahay waajibkiisabay ka tagtay aayad ilahay bay ka tagtay yaa ayuha nabiy qul liazwaajika wabanaat wanisaai lmuminiina waxaad ku tidhaahda dumarkaaga kugu horreysay gabdhaha ku xigsiisi iyagaa dee aalu loogu dayo دمر كمؤمنات كأهاء رجع إيه، مؤمنين تأي قوام وحد كثر على إبلان يدنين عليهن خارعية دشين كل من جلابيبهن جلباب كل ذلك كاسة إن يعني الجبال تدشوا خارعيان وجد قرا قريان عبد الله بن عباس مركو فسري انتو مرأ اسكشي دايو هل البني أيا وحي وقع ساسو ذلك أدنى أن يعرفن ساسا لو إن لقرتوه inay mu'minaad tahay afiifad tahay dinada iyo quranka iyo waxa inayna aqoonin in lagu garto oo falaa yudayna aan كان الله غفور رحيما والله أعلم